أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه إخواتي الإسلام darsigeenana wuxuu marayaa xidhmadii afar iyo soddonaad waxaanay ka bilaabanaysaa bogga sideed laba iyo siddeetanaad waana kitaabkii xisnulmuslimka ahaa xidhmadan afar iyo soddonaad waxay ku saabsan tahay ducadii la aqrisan lahaa haddii qofka bini aadmiga ah werwer iyo uurkutaalla haddii ay ku yimaadaan murugo uu ilaabi waayo iyo wax soo socda oo uu ka hamiyayo oo uu ka fikirayo talow sayn noqon uu isleeyahay hami baa la yidhaahdaa waa wixii kugu soo socda ee dhibaato ah iyo siday noqon aada ka warwarayso iyo wixii ku dhaafay ee uur ku taalle iyo warwar kugu reebay labadaa maxaa la yeelayaa arrimaha nolosha xidhiidhka lale qofka bini aadmiga lasoo darsi kara ducooyin ayuu nabigeenu ina baray salawaatullahi wasalaamu caleyhi oo la akhrisanayo marka xaaladaha aada la kulanto waxaanay noqonaysaa ducadeennanu haddaynu isdul taagno boqol iyo laba ducadii boqol iyo labaatanaad wuxuu nabigeenu akhrisan jiray xaaladahan oo kale inuu yidhaahdaa dhici jirtay اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي اللهم إني عبدك الله يو أدونك غيبانهي ابن عبدك أدونك غيلمه سيبانهي ابن أمتك addoontaada ilmihiisii ilmeheed addoontaada ilmaheedii baan ahay haweentii i dhashay adigay addoontaada tahay naasiyatii biyadik maamulkayga adigaa gacanta ku haya naasiya ayaa laga cabiray fooda iyo halka timaha ugu horeysa wejiga usoo xigta waxaana looga cabiray waa tasarufka iyo maamulka ilaahay qofka uu ku leeyahay maadin fiya xukmuk guddoonkaaguna waa igu fulayaayoo aniga waa igu soconayaa lama diidi karo lagamana hor iman karo cadlun fiya qadaa'uk qadahaaga iyo xukumkaagana waa ii cadaalad inaad cadaalad xukuntaan rumaysnahay as'aluka bikulli ismin huwa lak magac kastoo adiga kuu sugnaaday baan kugu baryayaa magaca oo samayta bihi nafsak aada naftaada u bixisay aw anzaltahu fii kitaabik ama kutubtaada ku qoran aw callamtahu axada min khalqik ama aada addoommahaaga qaar ka mida bartay aw ista'harta bihi fii cilmi alghaybi cindak ama aada ku baaqi yeeshay oo dib ugu hadhay cilmi algheybkaaga oo aan kitaabna ku qorayn bini-aadmina aqoonayn oo adiga agtaada laga yaqaano oo aan khalqigaagu baranin oo hayba taana waan kugu baryayaa asmaada sifadaa leh magacyaalka aada leedahay oo dhan mid adiga kuu gaaro aanad baahinin iyo midaad kutubaha ku baahisay iyo midaad addoommahaaga qaar ka mida ku ilhaamisood bartayba waan kugu baryayaa waxaanan ku baryayaa an tajcala alqur'aana rabbiyow inaad qur-aanka ka dhigto rabiica qalbi mid qalbigayga barwaaqeeya oo doog doog ka abuuro oo barwaaqo ku rida inaad qur-aanka ka dhigto wa nuura sadri mid iftiimiyo laabtayda wa jalaa'a xusni qur-aanka inaad ka dhigto mid murugada iga fayda wadahaaba hammi hammigana iga kaxeeya iyo warwarka iga kaxeeya inaad qur-aanka iga dhigto ayaan rabbi ow ku tuugayaa oon kaa baryayaa saas ayuu nebigu odhan jiray duco kale haddii aynu sheegno nebigu wuxuu odhan jiray salawaatu ullaahi wasalaamu calayh allaahuma inii acuudu bika min alhami walxusn allahayow waxaan kaa magan gelayaa hamiga iyo xusniga ayaan kaa magan gelayaa hami iyo xusnina waynagii soo sheegnay waalcajzi waalkasal ilaahayow itaal darro iyo wahsi ayaan kaa magan gelayaa waalbukli waaljubni ilaahayow gacanadayg bakhaylnimo iyo fulaynimo ayaan kaa magan gelayaa wadalci ddayni allahayow dayn feedhaha iga fuusho i buquujisaan kaa magan gelaya wakhalabat arijaal rag ii awood sheegto iga adkaada ayaan kaa magan gelaya rag adiga asaagaayay markay haadkaa helaan oo ay kaa adkaadaan nafkaaga kici maya taasna waan kaa magan gelaya xidhmadii shan iyo soddonaad ducaau lkarb kurbadu waxa weeyaan waa dhibaato baahi wadata oo kugu soo fool yeelay ama abaar ha noqoto ama dagaal ha noqoto ama duufaana ha noqoto ama dhibaatooyinka iyo aafooyinkaa wareega mid kamid a ha noqoto wixii kurbo iyo salal kugu abuura ee naftaadu ay saldhigi weydo ayaa la yidhaahdaa wuxuu nebigu ducaysan jiray marka ay dhibaatooyinku yimaadaan ducadan u akhrisan jiray wuxuu nebigeenu odhan jiray salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayh laa ilaaha ila allahu alcadiimu alxaliim laa ilaaha ila allahu rabu alcarshi alcadiim laa ilaaha ila allahu rabu alsamaawaati warabu alard warabu alcarshi alkariim xadiiskaana bukhaari iyo muslim baa wada warinaya laa ilaaha ila allahu alcadiimu alxaliim ilaah xaq lagu caabudaa ma jiro aan ahayn allaha weyn ee dulqaadka badan leh laa ilaaha ila allah ilaah xaq lagu caabudaa ma jiro ila allahu alle mooyaane rabu alcarshi alcadiim rabbiga carshiga weyn ehelka u ah mooyaane ilaah xaq lagu caabudaa ma jiro laa ilaaha ila allah ilaah xaq lagu caabudaa ma jiro <clears throat> rabu samaawaati wa rabu lard allahaasoo u rabbi ah samooyinka toddobada ah iyo dhulkaba ilaaha mooyaane ilaah kale ma jiro xaq lagu caabudaa wa rabu lcarshi alkariim carshiga sharafta leh allaha u rabbiga ah ilaaha mooyaane ilaa xaq lagu caabudaa ma jiro ayuu ilaahay ku tuugi jiro o ilaahay ku ammaani jiray nebigeenu subxaa salawaatu ullahi wasalaamu caleyh sida aynu sheegnay xadiidka bukhaari iyo muslim ayaa soo wada saaray duco kale ayuu nebigu akhrisan jiray markay hawluhu sii adkaadaanoo wuxuu odhan jiray allaahuma raxmataka arjuu falaa takilnii ilaa nafsii tarfata caynin waaslix lii shacnii kullahu laa ilaaha ilaa anta ducadana waa akhrisan jiray waana ducada waxay ku taallaa ducada boqol iyo saddex iyo labaatanaad bay ku beegan tahay abu daawuud baa warinaya axmed baana warinaya waxasanahu alalbaniyu fii saxiixi abu daawuud ayuu ku ku xasan yeelay xadiidkaa darajadiisu waa xasan sida albani xasan yeelay allaahuma raxmataka arju allahayow waxaan rajaynayaa allahayow waxaan ku daraynayaa oon filayaa raxmadaada iyo naxariistaadaan ilaahayow sugayaa falaa takilnii ilaa nafsii tarfata caynin allahayow ha igu sii daynin naftayda in sakan iyo ilbirigsigeed ilaahayow ha igu fasixin waaslix lii shanii kullaha allahayow arrimahayga oo dhan ii hagaajiyo ii suubi laa ilaaha ilaa anta adiga mooyaane ilaah kale ma jiro waxaa kaloo nebigu xaaladda kurbada uu aqrihi jiray iyo arrimaha ay adkaadaan laa ilaaha ila allah ilaaha ilaa anta subxaanaka inii kuntu min aldaalimiin ducadaasna waa ducadii nebiyullaahi yuunus markii xuudku liqay nibirigu markii uu afka geliyoo liqay ducadii uu akhristay weeyaan ninkii ilaahay ku baryana waa loo gurmadaa ayuu nabigeenu yihi calayhi salaatu wasalaam laa ilaaha ilaa anta ilaahay ow ilaah kale ma jira adiga mooyaane subxaanaka adigaa ceeba oo dhan ka dahiran oo ka nasahan innii anigu haddaan addoonkaaga ahay kuntu waxaan ahaaday min aldaalimiina ilaahay ow anigaa gaf sameeyey waxaan dhibaatay gaadhayna waa gafkii aan geystay ayuunbay ka dhasheene ilaahay ow adigu ima ima dulmiin addoommahaagana ma dulmidid rabbi ow saasuu ku ducaysanaya qofka waxaa kaleo nabigu odhan jiray salawaatu ullaahi wasalaamu calayh xadiid uu soo saaray abu daawuud iyo ibnu maajah oo ibnu maajah weliba uu saxiix yeelay wuxuu nabigeenu odhan jiray arrimuhu markay soo adkaadaan oo isa soo ligaan allahu allahu rabbi laa ushriku bihi axada allahu allahu rabbi laa ushriku bihi axada sidaasuu ilaahay jala jalaaluhu uu ku maganaageli jiray oo arrimaha ad adag oo ilaahay kaga baryi jiray inuu ilaahay ka badbaadi allahu allah ilaahay ilaahay rabbi waa rabbigay laa ushriku bihi axadan cid aan ilaahay barbar dhigayo oon ilaahay aan hareer wadayo oon raacinayo oo aan la caabudaya ma jirto intaasaa xaaladda kurbada iyo cidhiiriga badan uu yimaado intaasoo duco inaad israacisano waad leedahay inaad taa doonto markaa ee adigu kolka aada iyo aada ugu qalbigaaga ugu tacalluqa inaad qaadatana waad leedahay waa xidhmadii lix iyo soddonaad waxay ku saabsan tahay ducaau liqaa'i alcaduwi wadi sultaani wadi sultaan balada eeg waa marfac aan u baahnayn inaad cabayso waa marfac aan u baahnayn inay ku baadhbaadhaan cadowgiiyo gaaladu waa hub ilaah jala jalaaluhu muminka uu wadeeca dhigay oo markuu niyo saalixa ilaahay ku baryo ilaahay markiiba uu ku badbaadinayo waxay ka hadlaysaa ducadanu marka markaa kulantaan cadow ama sultaan nin boqorahoo jaa-ir ah oo kibir badan oo doonaya inuu dhiiggaaga iska xalaashado aada kulantaan ilaahay baad la hadlay jala jalaaluhu ilaahay baad baryaysaa rabbi baa kuu gurmanaya kolkaa niyadaadu siday tahay iyo yaqiintaadaana ilaah jala jalaaluhu wax kuugu qaban doonaa ducadanna waa ducadii boqol iyo lix iyo labaatanaad weeyaan xidhmaday ku jirtaana waa xidhmada lix iyo soddonaad bogga ay ku taallaana waa bogga afar iyo siddeetanaad weeyaan wuxuu nabigeenu odhan jiray salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh sida abu daawuud uu sheegayo xaakimna uu warinayo imaam dahabina uu ku raacayo oo xaakim iyo imaam dahabi ay saxiix yeelayaan wuxuu nabigeenu odhan jiray calayhi salaatu wasalaam allahuma inaa narjuuka fi allahuma inaa najcaluka fii nuxuurihim wanacuudu bika min shuruurihim intaas may adag tahay oo markay cadow isqabataan ama cadow aa ishaleeshaan ducadaasaad akrisanaysaa allahuma inaa najcaluka fii nuxuurihim wanacuudu bika min shuruurihim intaasaad odhanaysa allahuma allahayow inaa najcaluka fii nuxuurihim ilaahu dhuunta dhuuntoodaan ku dhignay wey ilaahayow halka mathalan haddii adigoo wax cunaya ay lafu kuu joogsato dhuunta oy korna kuu dhaafi weydo hoosna kuu dhaafi weydo wax kaloo ku mashquulinayaa miyay jiraan aan ahayn inaad adigu naqas iyo neef raadisa mooyaane cid iska celi iyo cid la dagaalan iyo cid cadaawadi iyo cid ka barbarriiqo intaa midna is odhan maysiya taadaa ku mashquulinaysa marka ilaahay oo mashquuli weeyaan oo iyaga dhexdooda mashquul ka rid wanacuudu bika min shuruurihim allahayow sharkooda ayaan kaa magan gelaynaa ilaahayow dhibaato dhuunta u gasha oo ay wax kaleba ku ilaabaana waanu kuugu diray ilaahayow jala jalaalo saasaad ugu ducaynaysa aad ku habaaraysa waxaa kaloo la odhanayaa oo nabigeenu odhan jiray salawatullahi wasalaamu caleyh allaahuma anta cadudii wa anta nasiirii bika axuulu wa bika asuulu wa bika uqaatil saasaad odhanaysa abu daawuud iyo tirmidi baa warinayaa Oh, oo imaam tirmidina wuxuu leeya xadiidkaasi waa saxiix allahuma allahyo anta cadudi allahyow taageerahaygaa tahay cadud horta waxaa la yidhaahdaa waa halkaynu inaguba cududan idhaahno gacanta ku taalla laakiin waxa weeye tiirsimaadkii taageeraha ayaa hadda looga jeedaa wa anta nasiiri allahayow hiilimaad baad ii tahay oo adigaa gurmadkayga ah bika axuulu adigaan kuu xeeladaysanaya wa bika asuulu adigaan gundhi kaa dhiganaya oo dhabarka ku saaraya ama buur baa la ahadaa ama buur baa dee lagu tiirsanaaday asal waxaan ka dhiganayaa wabika uqaatilu adiga dartaa ayuun baan jihaadna u gelayaayo ilaahayou qabiil qabiilna i dagaal gelin maayo adduun jacaylna u geli maayo sumcadii ha lagu sheego u dagaal geli maayo geesi ha lagu yidhaahdo u dagaal geli maayo adiga aawada ayuun baan u diriraya intaa ayuu nebigu odhan jiray calayhi salaatu wasalaam xadiid kale oo uu warinayo bukhaarigu wuxuu nabigeenu odhan jiray arrimaha markay dhibaatadu timaado oo cadow uu meesha ku arko wuxuu odhan jiray xasbuna allahu wa nicma alwakiil ereygaasuu odhan jiray waa sida ilaahayba qur-aankiisa uu kaga warramay aladiina qaala lahum annaasu ina annaasa qad jamacuu lahum qad jamacuu lakum fakhshawhum fazaadahum iimaana wa qaaluu xasbuna allahu wa nicma alwakiil fanqalabuu markay ducada akristeenba qitaalkoodii ilaahay jala jalaaluhu kuma halaynin tiradoodii ilaahay ma eegin iyagoo tiro yar lahaa oo aan hu badanna sidanin ayaa rabbi jala jalaaluhu wuu usoo gurmaday markay ay yidhaahdeen xasbuna allahu wa nicma alwakiil xasbuna allah allah nagu filan wa nicma alwakiil in la tala saartana ama axad la tala saartana isagaa ugu fiican rabbigay Eh, xidhmadan kale oo aynu bilaabaynaana waxay ku saabsantahay waa xidhmadii toddoba iyo soddonaad waxaanay ku saabsan tahay ducaau man khaafa dulma sultaan ninka ka cabsada nin boqorihii inuu dulmiyo ku jawr falo ducadan uu aqrisanaya ninkaa boqorkii ama kaafir ha ahaado ama ruux muslimahoo daalimahoo jaairaba ha noqdo marka nimanka madaxyada ah oo la yidhaahdo waa ra-iisyaal kolka ay kibraan oo kibirkooduna ku soo gaadho oo aad ka baqato inuu kugu jawr falo waxaad ku ducaysanaysaa ducadan nebigeenu wuxuu yidhi waxaad ku ducaysataan allaahuma raba asamaawaati asabc wa rabbi alcarshi alcadiim kun lii jaara kun lii jaaran min fulaan kun lii jaaran min fulaan binu fulaan وأحزابه من خلائقك أن يفرط علي أحد منهم أو يطغى عز جاهك وجل ثناؤك ولا إله إلا أنت حديثك بخاري ويا في كتاب الأدب المفرد أيوك ورينية إمام آه، الألباني isna uu saxiix yeelay fii saxiixi aladabi almufrad ayuu isna ku saxiix yeelay xadiidka ducadiis ducada macnaheedu waxay daarantay noqonaysaa allaahuma allahayow rabba asamaawaati samooyinka rabbigoodow samooyinkii asabci toddobada ahaa rabbigoodow wa rabba alcarshi alcadiim carshiga weynaanta badan rabbigoodow kun lii jaaran ilaahayow magangelyo ii noqo ilaahayow iga magangeli min fulaan binu fulaan ilaahayow buush binu buush oo kale iyo kuwan maanta daaqiyaalka ah ilaahayow iga badbaadi inuu yidhaahdo sharkooda saas oo kale mathalan bileer iyo buush iyo ariel sharon iyo kuwayowgaas oo kale marka dhibtooda ay ku daarto ee aada ka baqato inay jurmigooda iyo dhibaatadoodu kugu soo faafaan waa inaad ilaahay ka magan gashaa wa axsaabihi ilaahayow axsaabtooda iyo kuway urursadeen oo isbahaysteen oo min khalaa'iqika iyaba ilan waa khalqigaagiio kuwaad un abuurtaye ilaahayow iga badbaadi ilan waa addoommahaagiiyo maamulkaaga kama hoos baxaane ilaahayow waxaan ka magan gelayaan jaar kaaga noqonaya an yafruta calaya allahayow inuu igu xadgudbo axadun minhum axad ciidankiisiyo isagaba toona ka midihi inay igu xadgudbaan aw yatqaa inuu igu kibro ayaan ilaahay oo kaa magangelaya gelaya caza jaahuka allahayow jaahaagu wanaagsanaa oo casiizana qaalisana wajalla weynaa caza qaali buu noqday jaahuka jaahaagu qaalisana wajalla weynaa sanaa-uka ammaantaaduna weynaatay walaa ilaaha ilaa anta adiga mooyaane ilaah kalena ma jiro intaasaad ku ducaysanaysaa waxaa kalood ku ducaysanaysaa marka arrimuhu adkaadaan oo nimanka boqoryaalka oo jaa-iryaalka ay ay dhibaatadoodu soo faaxdo oo khalqiga ay saamayso waxaad ku ducaysanaysaa sidan soo socota iyana allahu akbar allahu acazu min khalqihi jamiica allahu acazu mima akhaafu waaxdar acuudu billahi aladi laa ilaaha ilaa hu almumsiki asamaawaati asabci an yaqacna cala alard إلا بإذنه من شر عبدك فلان وجنوده وأتباعه وأشياعه من الجن والإنس اللهم كن لي جارا من شرهم جل ثناؤك وعز جاهك وتبارك اسمك ولا إله غيرك ثلاث مرات الله أكبر يا سلام بالدرب قاعدين yahuudda maanta derbi bay dhisanaysaa laakiin kanaa ka adag oo aan cidi kusoo dhaafay haddii aad yaqiin ilaahay ugu barido allahu akbar ilaahay baa weyn allahu acazu min khalqihi jamiica ilaahay baa ka adag khalqigiisa dhammaanba allahu acazu mima akhaafu waaxdar ilaahay baa ka adag midka aniga i baqo ee aan ka digtoonoon ka feejignahay ilaahay baa ka adag acuudu billaahi aladii laa ilaaha ilaa huwa waxaan magan u ahay allaha isaga mooyaa ilaah kala jirin almumsiki samaawaati sabce ilaaha awood ku haya samooyinka toddobada ah oo ka ilaalinaya an yaqacna inay dhacaan cala alardi inay dhulka ku dhacaan ka ilaalinaya ilaa biidnihi inuu idankooda inuu idankiisa kusoo dhaco iyo amarkiisa inay kusoo dhacaan ha joogto si kale aanay kusoo dhici karayn samooyinka aan iska soo dhacayn ilaahay oo aanay ka amar qaadan ilaah awoodaa leh ayaan magan u ahay maxaan ka magan gelayaa min shari cabdika bush ama min shari cabdika bileer ama min shari cabdika shaaroon kuwa yowgaasoo kale masalan aada magacoodii baad markaa fulaan halkaad ka leedahay baad hebelkii sheegaysaa wa junuudihi ciidamadiisaan kaa magan gelayaa wa atbaacihi inta raacsanee niyad iyo qalbi iyo qaalaba ka raacsan baan kaa magan gelayaa wa ashyaacihi inta la jalaha ah oo la rafiiqa ahoo isaga la kooxda ah baan kaa magan gelaya junuud iyo atbaac iyo ashyaac waa isku macnuun bay wada tilmaamayaan isu dhadhooyin oo min aljinni waalinsi ciidamadiisa jin iyo insiba leh ayaan kaa magan gelayaa ila shayaaiina alinsi waaljinni yuuxii bacduhum jinka iyo insigu markay balayaabaan oo ay sharka qaataan way isu hiiliyaan oo way isu gurmadaan ilaahay ow jin iyo insigoodaba waan kaa magan gelayaa ee la socda gaalada iyo intaa kufaarta iyo intaa boqorada xunxunba allahuma kun lii jaaran ilaahay ilaahayow jaar iyo magani ahow min sharihim ilaahayow sharkooda iga magangeli iga magangeli geli jalla hanaauka ammaantaadu weynaatay wacaza jaahuka jaahaaguna wanaagsanaa wa watabaaraka smuka watabaaraka smuka magacaaguna saree walaa ilaaha hayruka adiga mooyaane ilaah kale ma jiro ducada waxaad akhriyaysaa saddex jeer ayaad ku celinaysaa xidhmadii siddeed iyo soddonaad ayaynu ku daraynaa adducaa cala alcaduwi cadowgii ay ishayseen ayaad habaaraysaa marka cadowgii ay isu soo muuqataan ee raggii ay isu muuqdaan ee xaaladdu adkaato ee fulayo geesiba la wadaa la wada baydadee aada loo wada baqdo ila raggu waa ka simaya aragtida hore fulaynimada marka dambe baa miirku kusoo kala horeeya ayaa la ducaysanayaa waxaana la habaarayaa cadowga gaalada oo ishaysaan waxaad ku ducaysanaysaa waxaad odhanaysaa allahuma munazil alkitaab sariica alxisaab ahzim alaxzaab allahuma ahzimhum wazalzilhum xadiidkaa muslim baa soo saaray macnihiisuna wuxuu noqonayaa allahuma munazila alkitaab ilaaha kitaabka soo rogayo kitaabka soo dejiyayow sariica alxisaab ilaaha xisaabta degdega lehow ahzim ilaxzaab ilaahayow axsaabtan iyo gaashaanbuurta baatilka isu soo bahaystay jebi allaahuma ahzimhum allahayow jebi wasalzilhum ilaahayow lugahooda dhulka la gariiriyo fulaynimiyo argagax ku rid xidhmadii sagaal iyo soddonaad ayay ku saabsan tahay tanna ma waxaanay ka hadlaysaa maa yaquulu man khaafa qowman qowm baad ka baqatay inay ku dhagraan ama ay si uun ku yeelaan oo dhibaatadoodii baad ka cabsanaysaa waxaad ku ducaysanaysaa sidan wuxuu nebigu odhan jiray xadiidkana muslim baa warinayo allaahuma akfiniihim bima shi'ta allaahuma allahayow akfiniihim ilaahayow iga kaafi oo igaga igaga filaysi bimaa shi'ta wixii adigu aada doonto ilaahay ilaahayow igaga dayr oo igaga celi xidhmadii afartanaad ayay tanna ku saabsan tahay waxaanay ka hadlaysaa ducaau man asaabahu shakun fi liimaan haddii uu iblaysku weeraro oo uu shaki doono inuu kaa geliyo islaamnimadaada iyo caqiidada iyo iimaanka oo uu su-aalo badan oo aanad ka jawaabi karayn doono inuu kugu furo oo ayma ama daatada ilaahayba xidhiidh laleh ama islaamnimadaba xidhiidh lale waxa kaa daweynaya cudurkaa shakiga oo islaamnimada kaa galay sida uu bukhaari warinayo xadiid kitaabkiisa ku warinayo qofka muslimkii yastaciidu billaah ilaahay ayuu magan gelayaa acuudu billaahi min ashaytaani arajiim buu odhanaya niya saadiqa ayuu sidaa ku odhanaya mar labaadkana wuxuu yantahi wuxuu ka hadhayaa camaa shaka fiihi halkii shakiga uu ka qaadayna way iskaga hadhayaayo sii dabageli maayo mar saddexaadkana yaquulu wuxuu odhanayaa aamantu billaahi wa rusulihi allana waan rumeeyey rusushiisana waan rumeeyey intaasu waxay boodhaynaysaa ibliiska iyo shaydaanka ayay sankiisa boodhaynaysaa oo waxay ku ridaysaa niyadjab bay ku ridaysaa dabadeedna ololihii iyo dagaalkii iyo xarbigii uu kugu hayay ayuu kaa baajinaya kaa daysanaya yaqra'u qawlahu tacaalaa waxaa kaloo uu akriyayaa hadalka ilaahay jala jalaaluhu oo ilaahay suuratu lxadiid ku odhanayo huwa alwalu waalaakhiru waaldaahiru waalbaatinu wa huwa bikulli shayin caliim sifooyinkaa ilaahay ee afartaabaa suuraddu sheegtay suuradda sifadaasaad akriyaysaa markaad aayadaha akrido ayaa ilaahay warwarkii iyo shakigii aad ka qaaday diinta ayaa rabbi jala jalaaluhu qalbigaagii ka maydhaya waa xidhmadii kow iyo afartanaad waxaanay ku saabsan tahay ducaau qadaa'i dayn gashi iyo amaah baa lagugu yeelanayaa masalan waana baahi khalqiga badankiisu maanta ay qabaan waana siyaabaha qofka bini-aadmigii uu ilaah jala jalaaluhu uu u weydiisanayo inuu ilaahay gashiga iyo daynta ka bixiyo marka qofkigii hadii qofkii haddii uu dayn galo ama haddii lagu yeesho ama intaan amaahiba ku imanin uu kasii difaacdo waxaa loo baahan yahay inuu ducooyinkan sii akristo si ilaahay uu gashiga iyo daynta uga baajiyo ama ilaahay uga bixiyo wuxuu nabigeenu yidhi ha lagu ducaysto ninka dayn doonaya inaan lagu yeelan ama isagoo lagu leeyahay inay ka baxdaba doonaya ducooyinkan ha akristo ayuu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam waxay tahay ducada gashi ama amaahda laga akristo iyo daynta oo ilaahay ama kaa bixinayo ama ilaahay kaa baajinayaba waa sidan allahuma kfinii bixalaalika can xaraamik wagninii bifadlika can man siwaak allahayow igu filow oo igu filaysii bixalaalika xalaashaada igu filaysii can xaraamika xaaraantaada igaga filaysii oo ilaahayow ashyaadaad xaaraam yeeshay xalaal aan kaga baahi baxo allahayow isii wagninii allahayow ifilaysii bifadlika deeqdaada igu filaysii canman siwaaka wixii makhluuqaad ah oo dhan ee adiga duunkaaya allahayow iga baahi tiro deeqdaada igu hodmi oo makhluuqaadka ha ii baahinin waxaa kaloo nebigu yidhi ku ducaysta allaahuma inii acuudu bika min alhami waalxasan waalcajzi waalkasal waaljubni waalbukl wadalci ddayni wagalabati alrijaal allaahuma allahayow inii acuudu bika waxaan kaa magan gelayaa min alhami warwar walxasan iyo uur ku taallo muruga ah allahayow baan kaa magan gelayaa hamigu oo wax soo socda xusniguna waa wax ku haleelay oo nabarkiisii iyo uurkutaalladiisii weli aanay kaa hadhin waalcajzi ilaahayow ow itaaldarran kaa magan galay aan waxba la qabsan waayo walkasl waalkasal ilaahayow wahsi anigoo awooddii ii dhammaystiran tahay haddana aan dantayda garan waayo ilaahayow ha igu ridin waalbukl ilaahow bakaylnimo ha igelinin waaljubn ilaahayow fulaynimana ha igu abuurin wa dalci ddayni dayn ifuusha ayaan kaa magan galay wagalabati arijaal rag iga adkaadoo i rogta ayaan ilaahw kaa magan galay waa xidhmadii labiyo afartanaad waxaanay ku saabsan tahay ducaau lwaswasati fi salaati waalqiraa'ati qofka bini aadmigii markuu salaada ka sahwiyo ama waxaad arkaysaa dadka qaarkood oo aan faatixaduba kasoo bixi karayn ama bisimkuba aanu kasoo bixi karaynin ama atixiyaadkuba aanu kasoo bixi karaynin oo sida uu ugu celcelinayo jamaca iyo jamaacaadkuba ay dhaafayaan oo dhibaato badani ay arrintaa ka haysato ama waysada iyo tahaaradaba uu u fadhiisto iblaysku walhaani halkaa uu walhaan ninkii la odhan jiray ee waysada qaabilsanaayo iblayska aha uu halkaa u fadhiisto ayaa laga yaabaa ama khanzabow salaadaha iyo halkaa gala inuu halkaa u fadhiisto ayaa laga yaabaa marka qofkii ama walhaan helo ama khanzabo uu helo muxuu ku ducaysanayaa si ilaahay uga badbaadiyo walhaan iyo khanzab waa laba shaydaan oo howlahaa qaabilsan salaadiiyo weysada iyo tahaarada eh muxuu odhanaya wuxuu qofkaa muuminkii ilaahay odhanaya uu ku baryaya acuudu billaahi min ashaytaani alrajiim inuu ilaahay horta magan galo oo addoon baahan inuu yahay uu iscaddeeyo oo ilaah jalla jalaaluhu baahidiisa u bandhigo ayaa wax weynaho horta looga baahan yaho isdhiibo markaad sidaa yeesho addoon yahow heedhe wadful waxaad u candhuufa tuftaa calaa yasaarika bidixdaada iyo xagga bidixda ayaad saddex jeer neef yar oo candhuuf yari la socoto ayaad u afuufaysaa weeyaan saddex jeer baad sidaa yeelaysaa hadday hal mar kaaga bi'i weydo waswaasku ha caajisin ilaan weli deeqdii ilaahay laabane qof qof muslima marun baa duco laga maqlaaye hadday taasu kaa bi'in weydo mar labaad ku celi hadduu kaa bi'in waayo mar saddexaad ku celi yaqiintaadaa waxoogaa hoosaysaa laga yaabaa laakiin niyo saadiq ah haddii ay arrintaasi ku dhacdo oo aada sunnaha nebigana raacdo oad ilaahay sidaa ku magan gasho in badan oo badan oo badan oo ku dawoobday baa jirta xidhmadii saddex iyo afartanaad waxay ku saabsan tahay ducaau man istac man istacsaba calayhi amran amrun arrin iyo muraad baa ku loodsami waayey arinaad lahayd baa kuu saldhigi weyday baayic mushtarigiibaa kuuba fadhiisan waayey guurkiibaa kuuba soo hargeli waayey dhib badan baa kaa gaadhay howlaha maxaad yeelaysaa araxmaan araxiim waxaynu bilaabaynaa bogga sagaashanaad waxaanay ku waxaynu ku jiray cadadkii ama xidhmadii saddex iyo afartanaad oo aynu rabnay inaynu kaga hadalno ducaa man istascaba calayhi amrun axadka ay ku adkaato istascaba uu ku adkaado calayhi amrun xaajo ninkay ku adkaato arrin baa ku adkaatay markuu rabo inuu arrintaa ilaah u fududeeyo wuxuu nebigu odhan jiray calayhi salaatu wasalaam allaahumma laa sahla ilaa maa jacaltahu sahla wa anta tajcalu alxasna idaa shi'ta sahla xadiidkaas ayuu nebigu aqriyi jiray ducadaas u aqrisan jiray ammaanta ilaahay ay tilmaan ku leedahay oo ilaahay ku ama ilaahay uu ku ammaanayo qudre iyo awood oo dhanna ilaahay jala jalaaluhu uu xaggiisa u tiirinayo waxaanay macnaheedu noqonaysaa allaahuma laa sahla ilaahayow arrin sahlan ma jiro arrin fududi ma jiro ilaa maa jacaltahu sahlan arrinkaad adigu sahal ka yeeshay mooye ka yeesho mooyaan wa anta adigu rabbigayow tajcalu waad yeeli alxasna arrimaha adkaada idaa shi'ta haddii aad doonto sahlan fudayd baad ka yeelaysaa arrintii aada doonto inay fududaato waa xidhbadii afar iyo afartanaad waxaanay ku saabsan tahay maa yaquulu wayafcalu man adnaba danban hadday dembi qofka hadduu dembi qofka ka dhaco ilan bini aadmi baynu u nahay kullu bnu aadam khataa wa khayru lkhataa'iina tawaabuun qofkii waa dembaabay arrin macsiyaabuu ku dhacay muxuu qofkaasu samaynaya wuxuu nabigeenu ina faray in la sameeyo maa min cabdin maa min cabdin yudnibu denban ma jiro addoon dembaabo dembi fa yuxsinu duhuura oo dabadeedna daahir daahirnimada wanaajiya si fiican maryaha iyo dharka iyo jidhkaba u daahir yeela uma yaquumu oo deedna istaagaya fa yusallii oo tukanaya ragcatayni laba ragcadood tukanaya uma yastakfiru allaha ilaahayna dembi dhaaf kolkaa weydiisanaya xaaladda uu jidhkiisa iyo dharkiisa iyo wax walba intuu daahirsaday istikfaar dhaban la yimi ilaa kufira lahu haddii axad sidaa yeelo la helo ilaahayna waa u saamaxayaa dembigiisii ducaau dardi shaytaani wa wasaawisihi shaydaankan soo noqnoqdo ee qofka cajzi geliya waxyaalihii ilaahay lagaga magangelayay ee uu ka carari lahaa uu ka baxsan lahaa ayay ducadiisa tahay waana xidhmadii shan iyo afartanaad waxay ducada waxaa ugu horeeya oo ibleyska lagaga difaac qaataa sida rasuulkeenu sheegay imaam haddii rabbigaa xugmi sila abu daa-uud iyo tirmidina ay sheegayaan waa in qofka bini aadmigii markuu arrimo waxoogaa ibleysiya uu dareemo oo ibleysku uu wato iyo macaasi markuu iska dareemo niyadiisa inay kusoo dhacayaan waxaa looga baahan yahay alisticaadatu billaah inuu acuudu billahi min ashaydaani arajiim inuu yidhaahdo ayaa ku habboon waxaa kaloo mudan sida imaam muslim iyo bukhaariba ay sheegayaan al aadaan waxyaalaha ibleysku uu ka ordo oo lagu edyo waxaa ka mid a ah addimaada waxaa kaloo la samaynayaa al adkaaru wa qiraa'atu alqur'aan qofka muslimkii waa inuu adkaar iyo wardi wardigan aynu soo akrisanay ee aynu meel walba wardigeeda aynu soo sheegnay iyo qur-aanka akriskiisa inuu laazimo waxyaalaha ugu badan ee iblayska iyo cadowga daciifinaya oo qofka bini-aadmiga muslimka muslimkaah uu kaga awood badanayo ayay ka mid yihiin xidhmada lix iyo afartanaad waxay ku saabsan tahay adducaau xiinamaa yaqacu maa laa yardaahu aw guliba calaa amrihi marka waxaa lagu ducaysanayaa qofka bini aadmigii xiina yaqacu marka uu ku dhaco maa laa yardaa waxaanu qofkii raalli ka ahayn ayaa haleelay dhibaato ayaa ku dhacday naftiisii aanay raalli ku ahayn aw guliba calaa amrihi ama waa laga gar helay ama si kalea arrintiisii looga xoog batay oo nimayas hayeen baa ka xoog batay ama cadowgii baa legdaday marka qofka muuminkii muxuu odhanayaa marka waxoogaa arrimuhu ay ka yaro wiiqmaan wuxuu odhanayaa qadar qadara allaahu wamaa shaaa facal qadara allaahu ilaahay baa sidan go-aamiyoo qadaray wamaa shaaa facala wixii uu isagu doonana wuu sameeyaa rabbi marka waxay tilmaamaysaa qanaaco inuu qofkii ku qabo ilaah jala jalaaluhu awaamirtiisa iyo tasarufkiisa iyo gedgedinta xaalaadka ilaahay kolba uu dhinac u seexinayo inuu mu'minku raalli ku yahay hadduu guulaystiyo haddii laga guulaystayba inuu qofka mu'minkii raalli ku yahay baa uu qofkaasi markaa dareen bixinaya ina amruhu kulluhu khayr qofka muslimka dhib iyo dheef labadaba ajri baa looga qoraa xidhmada toddobiyo afartanaad waxay ku saabsan tahay tahni'atu almawluudi lahu wa jawaabuhu mawluudi lah ninka loo dhalo ee ilmo u dhasho in loo hambalyeeyo ayaa sharcigu furayaa in qofkii ilmaha loo dhalay loo tahniyadeeyo ayaa shareecadu inoo jidaysay qofkaa loo tahniyadeeyeyna jawaab inuu bixiyo ayaa shareecadu raacisay way yar tahay markaa dadka mu'miniinta ee zamankan jooga ducadanaan soo wado cid isticmaasho aada iyo aada bay u yar tahay waana sunnayaasha guuray ee dadku aanay aada u isticmaalin ciddii soo noolaysana ajri badan iyo abaal badan ayay ka helaysaa arkina maysid qof walaalkaay oo muslimahoo loo dhalay oo caruuri u dhalatay oo loogu ducaynayo ducadan ama isagu marka loo duceeyo ducadan ku jawaabaya qallamaa ra-ayta intaad aragtaa way yar tahay waa naadir naadir waa sunnayaasha duugmay ee xabaalmay aan cidi warba ka hayni weeyaan nabigu caleyhi salaatu wasalaam wuxuu odhan jiray marka ilmo loo dhalo oo qofka muminka waa inuu idhaahdo baaraka allaahu laka fi lmawhuubi laka washakarta alwahaaba wabalaga ashuddahu warusiqta birahu intaasuu qofka loo loo dhalay lagu odhanayaa wayaruddu calayhi calayhi almuhannaa'u qofka loo tahniyadeeyeyna wuxuu jawaab ka dhigayaa oo odhanayaa baaraka allahu laka wabaaraka calayka wajazaaka allahu khayran warasaqaka allahu milahu waajzala sawaabak intaasoo odhanaya macnaheedu wuxuu noqonayaa baaraka allaahu laka fii almawhuubi laka allaha kuu barakeeyo shaygan lagu siiyey iyo hibadan rabbi kaaga timi wa shakarta alwahaaba oo aada u mahadnaqday allaha wahaabka ah ilmahanaad ilaahay ku mahadnaqday allaha kuu barakeeyo wa balaqa ashuddahu ilmahaagu heer uu kaalingal noqdo ha gaadho insha allah waqti uu adkaado uu xoog yeesho kaalingal noqdo allaha ku simo wa rusiqta birahu ha lagugu arsaaqo samafalkiisa iyo dheganuglaantiisa iyo baarinimadiisa ilmo kaalingal ah oo dheganugayl leh allaha kaaga dhigo kuu barako badan oo aada ilaahay ku mahadisay isna wuxuu ku jawaabayaa almuhanaa-u kan loo tahniyadeeyey wuxuu odhanayaa fayaquulu wuxuu isna odhanayaa kan loo dhalayna marka ducadaa loo tabiyo baaraka allaahu laka wa baaraka calayka allaha aadna kuu barakeeyo wixii ilaahay ku siiye dushiisana ha kuu barakeeyo wa jazaaka allaahu khayran abaalna ilaahay ha kaa marayo ha ku siiyo warasaqaka allaahu mihlah adna ilmo isagoo kalaa allaha ku siiyo oo kugu arsaaqo wa ajzala thawaabak abaalkaagana allaha weyneeyo intaasuu isna ku jawaabaya ducada sideed iyo afartanaad waxay ku saabsan tahay maa yucawadu bihi alawlaad caruurta haddaad uga baqato hantaaqo il iyo cawri iyo dhibaatooyin kaa qarsoon iyo mid muuqdaba haddii aada uga baqato ilan adduunku waa intaasoo ayaamuhu way isdaba degayaane waxaa lagama maarmaana inaad ducooyinkan caruurta ku akridaan oo nebiyullaahi ibraahim baa sidaa yeeli jiray calayhi salaam nebiyullaahi moxamed baa xasan iyo xuseen sidaa yeeli jiray oo ugu ducayn jiray marka waxaa laynooga baahan yahay inaan nebiyullaahi ibraahim calayhi salaam iyo nebiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam labadaa rasuul oo labaduba uswa xasan ay noogu sugnaatay inaynu ku dayanno si aan caruurta ilaah jalla jalaaluhu inooga aafaynin oo ilaahay uga badbaadiyo dhibaatooyinka wareegaya oo dhanba wuxuu nabigeenu kaana rasuululahi sal allau alayh wasalam rasuulka ilaahay wuxuu ahaa yucawidu kii maxaanku idhahdaa u xirsi xidha alxasana waalxuseyna xasan iyo xuseyn waxa xirsi xidh uu uga dhigi jiray oo uu ku akriyi jiray uciidukumaa bikalimaati illaahi taama min kulli shaytaanin wahaama wa min kulli caynin laama ucidukumaa labadiinanow ilaa labay ahayn xasan xuseyne hadday jamca yihiin caruurtaaduna uciidukum ayaad odhanaysaa haddii ay dumar keliyo khaasiin hablana uciidukunna hadduu ilmo yar keliyayna uciiduka halkaa yani alifka uu ku taagay taasaad odhanaysa uciidukumaa labadiina wiilow waxaan magan gelinayaa bikelimaati illaahi taama waxaan xirsi idinka dhigayaa ilaahay kalaamkiisa dhamaysk dhammaystiran min kulli shaytaanin shaytaan dhammaantii wahaamatin iyo ishiisa iyo cawridiisa wa min kulli caynin laama iyo il kasta oo bini-aadmiyo cawrida taqaana ayaan ilaahay idinka magangelinayaa saasuu ku ducayn jirayoo oo ugu xirsi xidhi jiray rasuulkeenna moxamedi salawaatullahi wasalaamu calayh xasan iyo xusein xadiidkaasi waa saxiix bukhaari baa warinaya ibnu cabaas radia allahu tacaala canhuma ayuu xadiidkii ibnu cabaas waxa weeyaan xidmadii sagaal iyo afartanaad waxayna ku saabsan tahay adducaau lilmariidi fii ciyaadatihi qof bukaa sidii loogu ducayn lahaa marka lasoo booqdo wuxuu rasuulkeenu odhan jiray salawaatu ullaahi wasalaamu calayh muslim buka markuu yimaado laa ba'sa dhibaato ma jirto ilaahay dhibaato kaaga dhigi maayo tahuurun in sha allah laa ba'sa tahuurun in sha allah dhibaato ma leh ilaahay wuxuu kaaga dhigayaa mid dembiga lagaaga maydho tahuurun insha allah dembi dhaaf iyo dembi mayd ayuu ilaahay kaaga dhigi doonaa waxba ha sharaysanin waxaa kaloo nebigu uu ku odhan jiray as'alu allaha alcaiima raba alcarshi alcaiima an yashfiyaka sabca maraat saasuu nebigu odhan jiray salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh xadiidka hore aynu soo akrinay waxaa warinaya bukhaari ayaa warinaya xadiidkan dambena muslim ayaa warinaya waxaanu muslim raacinayaa weliba markuu sii sharxayo qof muslima ah oo buka haddii aada soo booqato oo aada toddoba jeer sidaa ugu ducayso asaan cudurkaa iminka uula jiifaa kii dili lahaa ahayn ilaahay markiiba waa ka shaafinaya biidni illah ducooyinka ducaw shifaa baa laydhahayo ilaahay baa markiiba bugtadaada kuu shaafinaya haddaad toddoba jeer ducada dushiisa ku akrido insha allahu tacaala wa abshir bikhayr waa xidhmadii toddoba kontonaad wuxuu ka hadlayaa fadlu ciyaadati almariidi qof buka oo muslima inaad soo ziyaarato oo aada soo booqato abaalka laga helayuu ku tilmaamayaa oo inoo sheegaya qaala sala allahu calayhi wasalam rasuulkeena moxamedi wuxuu yidhi idaa caada arajulu akhaah idaa caada hadduu soo booqdo alrajulu akhaahu nin hadduu qof walaalkiisa muslimkaa soo booqdo waa kow mash mashaa fii khiraafati aljann intaa uu sii socdo waxaa looga qorayaa inuu beeraha jannadiyo goosho goosasho beero janno ayuu gurubsan doonaa xataa yajlisa ilaa intuu ka fadhiisanayo goobtii gaadhayo waxaa looga qorayaa gurubta iyo gurashada jannada jannooyin buu gurubsan doonaa fa idaa jalasa oo socodka uu adduunkaa dul socday masaafadaa uu maray in la eg buu hadhow jannada gurubsan doonaa insha allah fa idaa jalasa marka uu fadhiistana hamarathu raxma naxariis baad daboolaysaa fa in kaana hadduu yahay qudwatan hadday gelin hore ahayd oo aroor aroor hore oo soo booqday muslimiinta xanuunsanaysa sallaa calayhi sabcuuna alfa malakin waxaa u ducaynayo dembi dhaaf ilaahay u weydiinaya toddobaatan kun oo malag xataa yumsiya jeer uu gabalku dhaco wa in kaana masaa'an hadday gabaldhacahayd goortu soo booqanayayna sallaa calayhi sabcuuna alfa malakin xataa yusbixa toddobaatan kun oo malag ayaa soo yani ilaahay u baryaya dembi dhaaf toddobaatankaa kun oo malag oo ilaahay jala jalaaluhu istikfaar u weydiinaya xataa yusbixa ilaa waagu beryayo labiyo tobanka saaci habeenkii oo dhan istikfaar ayaa loo wadaya rawaahu tirmidi wabnu maaja wa axmed waa kow imaam tirmidina waa saxiix buu leeyahay wasaxaxahu ayضa axmed shaakir calaamat axmed shaakir isna wuxuu leeyahay xadiidkaasu waa xadiis saxiix ah bal waxa abaal iyo ajri iyo seega bal hadda u fiirso waxa keliya kaaga fileed hal mu'min ah oo xanuunsanaya ama isbitaal jifa ama gurigiisa oo aroortiina mar soo marto si laba iyo tobanka saacadood ee maalintii toddobaatan kun oo malaga ay kuu duceeyaan habeenkiina maraad soo marto si toddobaatan kun oo malag ay kuugu duceeyaan bal waxaa ajri muslimiinta halkaa ku seega fiiri waa xidhmadii ko iyo kontonaad ducaau lmariidi aladii yaisa min xayaatihi waxay soomaalidu tidhahdaa ninka dilayaa wadkiisa ninka ninka weyne wadkiisa waa yaqaan nabarka aanu ka kacayn u hilaadin karaa oo sii odorosi karaa waxay isdhahaya kolley nabarkanu nabar geeriyaad buu egey bays odhan karaa haddii markaa nabarka iyo xanuunka hayaa uu is idhaahdo alla ile kii laga kacaya uma eka muxuu qofkaasu samaynaya macataabaya amase muxuu samaynaya wixii uu samayn lahaabaa rasuulkeena u tilmaamaya si ajri iyo abaal badan uu uga helo imtixaankan iyo jirabkan ilaahay mariye wuxuu odhan jiray waa inuu qofku yidhaahdaa buu yihi rasuulkeenu bukhaari iyo muslim baa xadiidkaa wada warinaye allahuma kfir lii waarxamnii wa alxiqnii birafiiqi alaclaa waa markay nolosha ay kala hadfaan is hadda dhaqaaqday oo dhiman wuxuu odhanaya allahuma kfir lii allahayow isaamax warxamnii allahayow ii naxariiso waalxiqnii allahayow ila xidhiidhi birafiiqi alaclaa rafiiqa sare iyo maxaanku yidhaha alloga sare iyo jaarka sare allahayow igu dar oo qofka mu'minkana waxaa lagu darayaa magaciisa raqiimka oo xagga sare ah oo meel ciliyiin ah baa la geenayaa dadka kaafiriinta iyo munaafiqiinta iyo elinaarkana asfala saafiliinkaa laga dhigayaayo waxaa lagu qorayaa meel cidhiiriya asmaadooda lagu qorayaa waxaa kaloo nabigeena ka sugnaatay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh bukhaarina uu warinayaa jacala nabiy sala allahu caleyh wasalam rasuulka ilaahay wuxuu gudagalay ama uu ka yeelay cinda mawtihi markii sakaraadku hayay yudkhilu yadayhi labada gamcoodba wuxuu gelinayay fil maai meel biya weel biyo ku jiraan fayamsaxu markaasuu ku masaxayay bihimaa labadiisa gamcood buu marinayay wajhahu wejigiisa ayuu nebigu ku duugayo marinayey biyihii qaboobaa ayuu kolba soo darsanayay wejiga marinayey wayaquulu kolkaasuu odhanayay laa ilaaha ila allah ina lilmowti la lasakaraat laa ilaaha ila allah ina lilmowti la lasakaraat saasuu nebigu odhanayay markii xanuunkii sakaraadulmowdku uu haleelay ayuu biyahaa darayay gacmihiisa kolkaasuu wejiga kolba ku masaxayey oo ilaahay shahaadadiisa qirayey oo wuxuu dadkana dareensiinayey in mowdku sakrad iyo sakrad qofka bini aadmiga iyo maandooriye ku noqotaa inuu yahay ayuu saxaabada iyo muslimiinta dareensiinayey waxaa kaloo nebiga ka sugnaatay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh inuu yidhi laa ilaaha ila allahu wallahu akbar laa ilaaha ila allahu waxda laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah laa ilaaha ila allah lahu lmulk walahu alxamdu walaa ilaaha ila allah wallahu walaa xawla walaa quwata ila billahi alcaliy alcadiim intaa ayuu nebigu ku celcelinayey oo ilaah jala jalaalu ammaantiisa iyo weynidiisa iyo cadamadiisa iyo isku hallayn rabbi tilmaamaysa ayuu nebigu qaadayey oo aqriyayey waa xidhmadii labiyo kontonaad talqiinu lmuxtadir qofka lagu soo xaadiro ee sakaraatulmowdku haleelay in loo laqimaa shahaadada ayaa sunnaha nebiga ku sugnaatay wuxuu nebigeena faray man kaana aakhiru kalaamihi laa ilaaha ila allah dakhala aljanna axadka kelmadda ugu dambaysa uu ku dhawaaqa ay ahaato laa ilaaha ila allahu ninka ee ugu dambaysa kalaamkiisa dakhala aljanna kaawaaba la hubaayo isagu jannadu gelayaayo talqiintaa ilaahay waafajiyey ee carabkiisa u sahlee jilciyey ayaa ina dareensiinaysa inuu ehelkii mu'miniinta awa yahay yuhabitu allahu aladiina aamanuu bilqowli athaabiti fi lxayaati addunya wa fi alaakhira wayudilu allahu alzaalimiin wayafcalu allahu ma yashaa alla badanaayoo badanaa dada shahaadada laguba keri waayey oo wixii ay ku mamanaayeen iyo wixii ay ka shaqayn jireen iyo hadimadii iyo macaasidii ay ku fikiri jireen ee ay ku seexan jireen oo kusoo toosi jireen qalbigooda markay ku daabacantay carabkooduna uu yeeli kari waayey inuu taa mooyaane wax kaleba ku dhawaaqo imisaa badnaa oo badnaa oo nin walbaaba wuxuu balwad u lahaa uun siduu ugu hadaaqayey ay nafdu kaga baxdo oo looguba taag waayo war shahaado xabad sigaaray isiyo qaaray kaga baxday iyo warkamankii isiyo qaaray kaga baxda iyo qaar heesaya heesay kaga baxday iyo qaar iyagoo diinta caayaya ay kaga baxday alla badana mucjisooyinka hareeraheena daadsan waa xidhmadii saddex iyo kontonaada waxay ku saabsan tahay ducaau man usiiba bimusiibatin aafo iyo balaayo ninkay qabsato muxuu ku ducaysanayaa wuxuu nebigeenu ohan jiray inuu baray inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun inaad sidaa tidhaahdo ayaa lagaaga baahan yahay inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun allahu maallahuma ajurnii musiibatii wa akhlif lii khayran minha markay balaayo kugu dhacdo ama adduun lagu seejiyo ama caruur lagu seejiyo ama sawjadii lagu seejiyo ama sawjkii uu kaa dhinto oo dhibaatooyin noocaasi kugu yimaadaan ha cataabin cataabinoo ha ooyin oohin aan waxba kuu keenayn aan murugo iyo dhibaato uun kugu sii kicinaysa mooy waxba aan kuu tarayn ilaahay ha isku seegine ilaan waxa weeyaan sideedaba sabirku saacadda ugu horreysa jawaabtaad qaadato iyo go-aankaad qaadataa laydhaha sabire asabru cinda sadmati aluulaa ayuu rasuulkeenu yidhi hirdida hore ayaa sidaad yeesho la eegayaa haddii aad kolka ugu horreyso cataab iyo ciil iyo ooyin iyo timahood ka googoyso iyo maryahood iska jecjecda iyo ciidaad isku qasta iyo markaad isku wereerisad cabaar aada catowdeed waalateed wareerteed wajaqdo ee waxba ay kusoo noolaan waayaan marka dambe aada sabirtaag waa qaadato taas wax allaaliya wax ajriyo lagaaga qorayaahu ma jiraan waxaase la eegayaa marka ugu horeysa sida aada nafta u muquuniso oo aada ilaah jalla jalaaluhu ugu hogaamiso oo qadarka ilaahay aad daacad ugu noqoto ayaa ajri badan ulaa'ika calayhim salawaatu min rabbihim waraxma wa ulaa'ika hum muhtaduun baa ilahay jala jalaaluhu abaalka ay leeyihiinna suuratulbaqara ayuu ilaahay aada ugaga waramay waxaa nabigeenu yihi markaa dhahaya inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun annagu allaan leenahay allana waa u noqon doonaa allahuma ajurnii allahayow iga abaalmari fii musiibatii aafadan iyo musiibada igu habsatay allahayow abaal iga sii oo akhlif wa akhlif allahayow iisoo bedel lii aniga khayran minhaa arrintani gaadhay wax ka khayr badanna oo aan ku ilaabanaa allahayow adiga haystoo iisoo bedel saasaad odhanaysaa waa xidmadii afar iyo kontonaad waxaanay ku saabsantahay adducaau cinda iqmaadi lmayiti qofka maydka ah waa wada taqaaniinoo marka sakaraatulmowdka uu qabto oo naftu ay kasoo baxayso indhihiisu xagga samada isku laalaanoo ku callaqmaan sida ay indhuhu samada ugu callaqan yihiin bay naftiina baxdaayoo naftay raacaan dabadeedna indhihii oo gegan oo aan libiqsanayn baa loo yimaadaa marka qofkii mu'minka ah waxaa ku waajiba qofka nool inuu baallaha isu soo celiyo qofkan dhintay walaalkiisa marka uu baallaha isu soo celinayana inuu ducooyinkan aqriyo ayuu nabigeenu inoo suneeyey xadiidkaana waxaa warinaya weliba imaam muslim ayaa sidaa warinaya marka qof mu'minahoo dhintay oo indhihii callaqan yihiin aada u timaado maxaad ku odhanaysaa allahuma akfir lifulaanin haddaad magiciisii garanayso magaciisaad sheegaysaa haddii kale ilaahay addoonkaagan u naxariisunda iska dheh allahuma akfir lifulaanin allahayow hebel u naxariiso biismihi adoo magiciisa sheegaya warfac darajatahu ilaahayow darajadiisa kor yeel fi lmahdiyiina kuwa mahdiyiinta hanuun hanuunsanayaasha ah allahyow macooda raaci darajadaa ku dar wakhlufhu fii caqibihi fi lgaabiriina ilaahayow usoo soo bedel sii fii caqibihi cidhibtiisa dambena fi lgaabiriina kuwa hadhay ee adduunyada kaga hadhayna ilaahayow khaliif iyo bedel ilaahayow sii oo intuu ka tegayna ilaahayow bedel khayra sii waqfir lanaa walahu yaa rabba alcaalamiin allahayow annagana na saamax walahu isagana saamax yaa rabba alcaalamiin allaha dunidoo dhan umayow wafsax lahu allahayow u ballaari oo u waasici fii qabrihi qabriga cidhiidhiga badan allahayow waasac uga yeel wanawir lahu fiihi ilaahayow qabriga madowga badan leh ilaahayow nuur kasi waa xidhmadii koob shan iyo kontonaad adducaau lilmayiti fi salaati calayhi salaad baa jirtaa qof kastoo mu'mino waajib ku noqonaysa haddii cid kaloo ku tukato la waayo haddii cidi kaaga filaatana kifaa'i noqota waxaa la yidhaahdaa salaatulmeyt baa la yidhaahdaayo arbaca takbiiraatin bay leedahay waana waajib in lagu tukado meydka laakiin haddii hal qof ama in ka badani ku tukato intii kale muslimiinta ahayd waajibkaasi waa ka dhacaa marka qofka mu'minka ahoo meydka lagu tukanayo afarta takbiiradood mid ka mid a ah dabadeed ayaa ducooyinkan loo akriyaya qofka meydka ah oo salaatulmeydkana ducada waxaa loo khaas yeelaya qofkaa meydkee loo ducaynayo oo takbiirta ugu horeysa allahu akbar kolkaa tidhaahdo afar takbiiradoode faatixat alqur-aan waa wada garanaysaan taasaad akriyeysaa markaad allahu akbar tidhaad faatixada akrido mar labaad haddana allahu akbar dheh salliga nebiga akri calayhi salaatu wasalaam ama isagoo gaaban ama isagoo dheer allahuma salli calaa muxamedin haddaad tidha iyo haddaad ibraahimiyada akrido waa sax weeyaano marka ibraahimiyada sii fadli badan labada takbiiradood markaad israaciso midna aada faatixadii akriday midna aada salligii nebiga ku qaadood aqriday mar saddexaad allahu akbar dheh markaad allahu akbar tidhaahdo ducooyinkan soo socda hadba tii ku hawl yaraata dee kolka carabka saar maxaa ka mid oo nebigeenu ku duceeyey calayhi salaatu wasalaam wuxuu oran jiray nebigeenu goorta u salaatulmeyd tukanayo nin mayda uu tukinayo ee nin mayda salaadiisa uu dadka tukinayo wuxuu nabigeenu odhan jiray allahuma kfir lahu waarxamhu wacaafihi wacfu canhu waakrim nuzulahu wawasic mudkhalahu wawasic mudkhalahu waaqsilhu bilmaai wاsalaji wاlbarad wanaqih wanaqih min alkhaطaaya kama naqayta athawba alabyada min addanas waabdilhu daaran khayra min daarih waahla khayra min ahlih wazawja khayra min zawjih waadkhilhu اljana waacidhu min cadaabi alqabr wa cadaabi annaar ducadaa wuu aqriyi jiray waxaa kaloo aqriyay oo la arkay inuu yidhi nabigeenu calayhi salaatu wasalaam ducada hore muslim baa warinayo waxaa haddana aqriyey allahuma akfir lixayina wamayitina washaahidina wagaa'ibina wasagiirina wakabiirina wadakarina waunhaana allahuma man axyaytahu mina فأحيه على الإسلام ومن توفيته mina فتوفه على الإيمان allahuma لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده taana waa aqriyey ibnu maajah baa warinaya iyo axmed ayaa soo wada saare oo aqriyay wariya ducadaana waxaa kaloo aqriyey nebigeenu inuu yidhi allahuma ina fulan binu fulan fii dimmatik haddii aad garanayso de magaciisa halkaasaad markaa fulan binu fulanta hebel hebel magaciisaad ku buuxinaysaa اللهم إن فلان بن فلان في, دم في ذمتك وحبل جوارك فقه من فتنة القبر وعذاب النار وأنت أهل, أنت أهل الوفاء والحق فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم دعاء ليس قاقري والله la أو ابن ماجه maaja baa warinaya xadiidka iyo waxaa kalou nebigu oo la maqlay allaahuma cabduka wabnu um, ammatika ixtaaja ilaa raxmatika waanta haniyun waanta haniyun can cadaabihi in kaana muxsinan fazid fii ixsaanihi wain kaana musii'an fatajaawaz canhu isagoo sidaa aqriyeyna waa la arkay imaam xaakim baa iyo dahabi ayaa soo saaray waan gaa marka haddii aan dib ugu noqdo aan laqbeeyo macnahoodana aan sheego waxay odhanayaan allahuma kfir lahu warxamhu ilaahay ow addoonkan u dembi dhaaf o u naxariiso wacaafihi ilaahay ow cafi wacfu canhu ilaahow iska saamax waakrim nusulahu ilaahay ow halkuu degayo u karaamay karaameeyo u wanaaji wawasec mudkhalahu makaankuu gelayo u waasici waaqsilhu bilmaai wathalaji waalbard ilaahu biyo qabow iyo biyo barafa iyo kuwo kaloo dharabyaalo ah ilaahayow ku maydh wanaqihi min alkhataayaa allahayowd gafafkiisii ka nadiifi kamaa naqayta thawba alabyada min addanas sida marada cadba uskaga uu uga nadiif noqday oo kale wabadilhu daaran khayran min daari daartan uu ka tegay daar ka fiican ugu bedel wa ahlan khayran min ahli ahalkan uu ka tegay ehel ka fiican sii wazaydin khayran min zawjihi zawjadan uu ka tegay zawjo ka fiican sii waadkhilhu ljanna ilaahayow jannada geli waacidhu ilaahayow ka badbaadi min cadaabi alqabri wa cadaabi annaar cadaabka qabriga iyo ka naartaba ka badbaadi intaa wuu ku ducay waxaa kaloo nabigu yidhi baa la yidhi oo la soo wariyey oo ibni maaja baa inu nidhi yaa soo saaraya xadiidkaasi wuxuu odhanaya macnihiisu allahuma kfir lixayina allahayow ka ayaga nool u dembi dhaaf wamayitina allahayow ka ayaga dhintay u dembi dhaaf washaahidinaa goobjoogahayaga wa waqaa'ibinaa iyo ka naga maqan wa sagiirinaa ka da'da yar leh wa kabiirinaa iyo kaayaga weyn wa wadakarinaa kaayaga laboodka ah wa usaana iyo dhadigoodka iyagaba ilaahu u dembi dhaaf allaahumma allahayow man axyaytahu ciddaad noolayso oo minaa muslimiinta muslimiintayada ka mid a faxyihi cala alislaam ilaahu islaamnimada ku arsaaq oo ku noole waman tawafaytahu mina axadkaad aad dishana fatawafahu cala aliimaan ilaahow iimaan ku oobsoo ku dil allahuma allahyow laa laa taxrimna ajrahu addoonkan waa u hawshoonnay waan soo maydhnay waa kafanay waan u uunsinay maan soo qaadnay oo naxash baan saarnay waa u qodnay waa xaraynay oo waa aasnay oo waa waanagaa ku ridnay iilkii allahayow ajrigiisa hanaga xirmaaninoo hanaga maanacin ajrigiisa nasii walaa tudillanaa bacdahu isagu waatanoo hoyayba eh annaga intaan sii nool lahay isaga dabadi allahayow hana fidnayninoo hana luminin weyan waxaa kaloo nebiga laga maqlay isagoo leh allahuma ina fulaan binu fulaan ilaahayow hebel hebel heedhe fii dimatika ilaahayow magantaadu ku jira wa xabli jiwaarika jaarnimadaaduu maanta xadhigiisi uu ku xidhan yahay oo xadhigiisu halkaasu yaalla faqih allahayow badbaadi axadka min fitnati alqabri fitnada iyo aafada qabriga taalla ilaahay ow ka badbaadiya imtixaanka qabriga wa cadaabi annaar iyo naarta cadaabkeeda ka badbaadi wa anta ahlu lwafaa allahayow inta oofisa ehelkeed baa tahay walxaq allahuma allahyow anta adigu ahlulwafaa'i waalxaqi xaq iyo oofinba ehelkeedaa tahay fakfir lahu warxamu ilaahayow saamax oo u naxariiso inaka adigu rabow anta adigu rabow alkhafuuru dembi dhaafahaa tahay alraxiima oo naxariista badan baa tahay ilaahayow sidaa naga aqbalo naga yeel allahuma cabduka ilaahu waa addoonkaagii wabnu amatika ilaahayow addoontaadu kay dhashay weeyaan ixtaaja ilaa raxmatika wuxuu u baahan yahay naxariistaada wa anta haniyun ilaahayow hodan baad ka tahay can cadaabihi inaad cadaabtana uma baahnid in kaana muxsinan hadduusama fale ahaa fasid fii ixsaanihi ilaahay ixsaankiisa u ziyaadi wain kaana musii'an hadduu xumaan falow ahaan jirayna fatajaawaz canhu ilaahayow ka dhaafo saamax wabilahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullahi barakaatu